بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي في baabi jawaazi أkhdi الأجرaةi عalى الرuqyة bالqur'ani والأdkaar wuxuu ku saabsan yahay jawaazu akhdi الأjra ujro in la qaato inay bannaan tahay calى الruqyati tufidda dusheeda biاlqur'aani qur'aanka iyo waladkaari laisku tufaayo yacni qofka raaqiga ee wax tufaaya ee qur'aanka iyo adkaarta maafuurada ay ka sugnaatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofkii xanuunsanaa ku tufaaya ujro inuu ku qaato oo xoolo ku qaato way u bannaan tahay inuu shardistana way u bannaan tahay yihahda intaa hala isiiyo haddii loo garta inuu qaatana waa u bannaan tahay qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi qaala akhbaranaa hushaym ibnu bashiir alwaasidi can abi bishrin jacfar bn abi waxshiya can abi lmutawakil الnaaji caliy bnu daawuud can abi saciidin اlkhudriy sacd bn malik bnu sinaan radia allahu canhu qaala ana naasa min asxaabi rasuuli اllah dad asxaabtii rasuulka ka mida calayhi salaam yaa kaanuu waxay ahaayeen fii safarin safar bay ku jireen safar bay ku jireen way safreen ama ghaswa ama kayrkii safar bay ku jireen fa maruu waxay soo mareen bixayin qabiil ama reer min axyaa'i alcarab carab qowsaskeeda qows ka mida ah ayay mareen oy soo mareen fastadaafuuhum way ka marti dalbeenoo martigelya weydiisteen dad ileen musaafira oo socoto ah oo baadiyo iska socda oo meelay wax ka cunaan oo kale aan lahayn weesha ugu dhown bay ku degayaanoo dadka umay martinayaan dhaqan wuxuuna ahaa in laismartogeliyo dhaqan wanaagsan oo asxaabu almuru'aat dadka khiyaartaa lagu yaqaanay ahaayeen inay dadka martigeliyaan fastadaafuuhum way marti fastadaafuuhum way ka martigeliya dalbeen wana martigeliya ayay yidhaahdeen oo wax wuxuu ahaa dhaqan oo curfi oo aan lagu kala ceeb loo arkin buu ahaa falam yudayifuuhu mayna martigelinin qoladii la martiyeyna waa ka diideen inay martigeliyaan raggii saxaabada ahaa inayn muslimiin ahayn bay u dhowdahay sababtoo ah saxaabada iyo dadkii islaamtay iyo siday nabiga iyo saxaabadiisu jeclaayeen baa la ogyahay fa qaaluu lahum waxay ku dhaheen hal fiikum dhexdiinna ma ku jira raaqin mid wax tufa oo cilaaj iyo tufid yaqaana marka hadalka waxaa ku jira way ka saaxdeen cuntadii bay u diideen iyo martiqaadkii markaasay deen ayagiio haddana dhibaato gaadhay reerkii asaga ahaa ninkii ka dhacaayay ee cid darka xukumaya suldaanka ama duq ahaa ayaa la qarinay waa kan hal fiikum raaq aftufa maynugu jiraa fa ina sayida alxay qabiilkan ama reerkan meesha degan sayidkoodii ama suldaankoodii boqorkoodii ladiiqun waa la qaniinay ow musaabun waa la asiibay wuxuu dhag ka siioo qaniinay masaa'ibu qowmin cinda qowmin fawaa'idun waay qoladii musiiba ku dhacday sayidkii baa laga qaniinay wax walbana waa lagu dayay oo mucaalajo iyo daawo iyo iskuday kasta waa la sameeyey waxba waa tari weyday waxba waa tari weyday asxaabu rasuulillahi baa meeshan fadhiyo oo awliyaa'ullah ilaahay awliyadiisiia ah. xaq ay ku lahaayeenna weeyaanoo waa xaq qofka uu ku leeyahay qofka kale inuu martigeliyo faqaala rajulu minhum saxaabadii marka waa aamuseen nin ka mida wuxuu yidhi nacam haa waa nugu jiraa qof tufa anaa tufa anaa tufaya nin lagu yaqaanay tufid iyo ruqye iyo cilaaj iyo waxaana ma ahayn kalsoonidu isku qaba fiiri qur-aanka ilaahay iyo iimaanka uu aaminsan yahay fa ataahu ninkii la qaniinay buu u yimid faraqaahu bifaatixati alkitaab suuratu alfaatixa buu ku akhriyey acdamu suurati fi lqur'an baa la yihahdaa qur-aanka suuradda ugu fadli badan wey fabara'a waa bogsaday alrajulu ninkii waa bogsaday isla markiiba waa bogsaday kaannahu nushita min ciqaal waxaad moodaa in dabar laga furay xarig ratid dabar laga furayoo kale markiiba waxbaba kama soo wareeginba yacni daawadaasi faatixaatu lkitaab daawanimadeeda fiili marka waxay ka soo baxaysaa can qalbin mukhlis iimaan iyo ikhlaas iyo kalsooni buuxa haysta inay faataxo ay wax tarayso oo laisku daaweyn karo oo lagu daawoobi ayuu qabaa <clears throat> fabara'a arajul ninkii waa bogsaday madaxdaha fa uctiya waxaa la siiyey qatiican xayn min hanamin adhi ah ayagaana shardistay oo markii horay dhaheen niman baan inaga qaninayba waxay dhaheen intaan martigelyay naga weydiisanay baad naga saaxateen oo diideen annaguna inugu tufi mayno ilaa aad jucli iyo ujrana siisaan heshiiskaasaa horreeyey marka heshiiskii bay ka soo baxeen oo ari afartameeyeah qatiic afartameeye neefoo aray siiyeen fa abaa waa diiday an yaqbalahaa saxaabigii inuu aqbalo <clears throat> an yaqbalahaa arigii marka hore waa la soo qaaday laakiin in la qaybiyo oo nin walba wax helo oo meesha lagu qaybsado yuu ka diiday ilaa nabiga uga taga calayhi salaatu wasalaam <clears throat> wa qaala wuxuu yidhi la qaybsan maayo xataa adkura dalik ilaa ooga sheega arrinkaa linabiyi nabiga sala allahu calayh waali wasalam arrinkan aan faataxada ku soo qaadannay inuu noo bannaan yahay in kale ilaa nabiga aan ka weydiinno la qaybin maaya buu yidhi faata ata nabiya sala allahu calayh waaalih wasalam nabigu u imaaday fadakara daalika lah arrinkii buu u sheegay qoladaasaa noo yimid ninkaasaa naga qariiray ujraan ka qaadanay waa ka arigii waan ku tufay faatixatulkitaab bisaan akhriyey fa qaala wuxuu yidhi ninkii yaa rasuula allah wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa raqaytu ilaa bifaatixati اlkitaab waxaan faatixeenna kuma akhrinin buu yidhi bas faatixo maan ku tufeelay ninkan fatabasama nabiga calayh salaam baa muusooday wuxuu la yaabay sidii ilaahay u waafajiyey towfiiqda wamaa adraaka wa qaala wuxuu yidhi wamaa adraak maxaa ku ogeysiiyey waabaad asiibtay annahaa ruqya inay faatixadu tahay mid laisku tufo inay tahay yaa kuu sheegay suuratu ruqya ba la dhahaaba magacyaheeda ka mida ah in lagusku tufayaa kuu sheegay waa muwaafaqa ilahay baa waafajiyey subxaanahu wa tacaala uma qaala wuxuu yidhi khuduu minha khuduu minhum ka soo qaata adhiga wadribuu lii bisahmin anna qayb iyo <clears throat> sahmi iyo qoonda iisa ii yeela macakum maciina wax iga siiya buu yidhi nabiga alayh isalaatu wasalaam intay xalaal tahay ayaan haddana inay xalaalnimadeedu tahay wuxuu nabiga ku sii caddeeyey asagii baa wax ka isticmaalay adrhigii nabiga sala allah alay waslam wax laga siiyey waxa ugu xalaashan buu nabiga isticmauni jiray wadribuu lii bisahmi macakum ayuu yihi nabiga alayh isalaatu wasalaam arigaasi afartanka ah waxaa iska leh markii laga hadlo yaa leh qofka raaqigae tufay baa iska leh inta kale shaqo kuma leh hal nin baa soo tufay cilaajkiisa wax ku soo helay kuwan kale dowrkooda muxuu ahaa wax dowray ku lahaayeen arrinta ma jirto aamiin xataa uma indhihin ninkanaa raacay xagguu tegey qoladiibuu raacay faatixuu usoo tufay oo soo bogsaday arigiin asagaa iska leh laakiin min baabi atafadul waalixsaan waalbiri waalmuruu'a ayagaa saaxiibadii maadaamay nima la socdaan unbuu iska siisiiyey wax yidhaahs waan wada leenahay waan wada leenahay buu yidhi qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wabu bakr bnu naafic kilaahumaa can qudar moxamed bnu jaafar can shuba can abi bishri bi hada isnaad wa fi alxadiidi fajacala yaqra'u umma alqur'aan waka magacaasna way leedahay qur'aanka hooyadii umma alqur'aan baa la yidhahdaa oo wax allaal wixii qur'aanka uu ka kooban yahay oo dhan min altawxiidi wاlqisasi wاlamhaali wاlwacdi wاdducaa'i waxaasoo dhan ba faatixada waa ay ku dhex jirtaa fajacala yaqra'u uma alqur'aan wayajmacu wuxuu kulminayaa busaaqa waxa nuftiisa intuu kulmiyo yadfulu ku tufayaa fabara'a arajul ninkii waa bogsaday laakiin waxaa soo maray nabiga nafatha naftiguna waxaa weeyaan waa tufidda waxoogow neeftay wax yaro canuuf yar la socota wey isaga laakiin saxaaba waa ijtihaaday canuufta intuu aruuriyo yuu kusii dayna ku tufaayey wayadfulu fabara'a arajul ninkii waa bogsaday muluq waa bogsaday mid kalena waa kay mareen saxaabadu mactuuh waalanoo majnuunoo geeda ku xidhxidhan intay ku tufeen faatixada sana waa bogsaday marka qofka lagu akhrinaayo iyo qofka akhrinaya kalsooni hadday qur-aan ku qabaan niyaddooda ay fiican tahay kanna uu qofkan wax ku akrinaayo uu leeyahay alelahay daawaada heshay balaa biidn illaahi waa lagu bogsanaya qur aanku waa shifaa waa daawo waa laysku tufaa shifaaha fi suduur weeyaan wa fi اlajsaam qalbiga iyo macnawiyaadkana daawo u yahay qur-aanka jismiga iyo jirkuna daawo uu yahay qur-aanka kariimka qaala xadaana abubakr bn abi shayba qaala xadaana yaziid bnu haaruun qaala akhbaranaa hishaam bnu بن bn xamed bn siriin can akhiihi walaalkii o macbad bnu siriina can abi saciidin alkhudri radia allahu canhu qaal nazalnaa waxaan degnay manzilan meel baan degnay faatatnaa imra'atun naag baa noo timid faqaalad waxay tidhi ina sayida alxay qowskan reerkan meesha deganaya martigelyada idina diiday sayidkoodii baa saliimun la qaniinay saliim weeyaan waa tafaa'ul hadalka wanaagsan baa iska fiican waa mariid meesha dhiideed ama waa mu'lam ayay waxay tihi saliimun mid nabadgalay oo ludiqa la qaniinay weeyaan fahal fiikum min raaqin mid tufa wax tufa manugu jiraa ilan tufidda way oqoon jireen oo waan soo marray nimankii aali xasmi islaamka ka hor bay wax tufi jireen marka tufyadoo dhan bay iska rabtaa hal fiikum min raaqin manugu jira faqaama macahaa waxaa maceeda raacay rajulun mina nin naga maa kunnaa maanan ahayn buu leeyahay nadunnuhu kuwa u maleeya biyuxsinu ruqya inuu tufidda yaqaano oo wanaajiyo maanan ku aqoonin in tufida ku naqaana ma ahayn faraqaahu wuxuu ku tufay bifaatixati alkitaab suurat alfaatixa fabara'a waa bogsaday ninkii fa acdahu hanaman ari bay siiyeen asagaa ariga la siiyey markaasuu deena u qaybiyey nabigana alay slam xataa qayba laga siiyey wasaqownahu waxayna waraabiyeen labanan caano caanihii inay xoolo haysteen oo ay bakaylnimo uun oga saaxdeen bay tusaysaa caanahan waa yeeleen marka horeba inay martidaa wax ka siiyaan ay diideen oo ay dhaheen waxba inima heli karo dad noocaasa waa jiraan reebaadiha waa la is yaqaanaa waa la isgaranayaa qoys waxaa jira lagu gusoogsoo maaratay lagu soo leexanaynin baa jira oo calaacalkaa horkeenaya oo haantiyo biyo ku jira ku dhahaya biyo maba haysanno biyo kuma jiro ya mid baa waxaa laga sheegaayey qaarkood bakhaylaba heerka ka gaareen markay martida timaado dhiilkii iyo weelkii lagu soo lisayo xoolaha intay iska dhaafaan oo afka ku soo maalmaalaan ayay iska seexan jireen si ayna martida u maqlin mashanqadha qaarna waxaa weeye deeqsinimo heeray ka gaareen geeleedu martidii geeleedu u gowraci jireen iska dhaaf arige bal ee waxay samayn jireen wax lagu afgarto oo dab iyo wax saas oo kale ay shidi jireen si martida meel foog oga soo aragta reerka oy ugu imaato markay imaadaanna waaba loo ciyaari jiray durbaan baa loo garaaci jiray garri loo afuufi jiray waa la soo dhoweyn jiray xadiidkii umu zarci waad garanaysaan qisadii dheereed ku saabsaneed oo uu ka sheekeeyey nabiga calayh isalaatu wasalaam kow iyo toban haween ahoo meel ku sheekaysana rag wada ka sheekeynaya <clears throat> middaa waxay tidhi zawjii maalikun wamaa maalikun zawjii maalik wamaa maalikun dawiilulcimaadi waxay tihi dawiiluulcimaadi qariibulbeyti fi nnaadi kaiiruramaadi waxyaalihi ku ammaantay ka mid eh waa nin shaahidka waxaan uga jeedna waxa way kaiiru ramaad dambas badan meesha reerka kale dambaskooda uu iska yaryahay kan dambaskiisaa badan maxaa badiyey asaga waxaa u dheer reerkiisii iyo biilkii waxaa u dheer martigelyada waa lagu soo da qariibulbeyti fi nnaadi meesha dadku fadhiistaan yuu gurigiisa u dhow yahay martidao dhan baa imaatay cuntadaa loo kariyaa dambaskiisaa batay markaasee waxay sii wada waxay tidhi cindahu ibil kahiiraati almabaariki qaliilaat almasaarixi idaa samicna sawt almishari ayqanna anahunna hawaarikun ayay tihi geel wuxuu leeyahay markuu soo galo waa badan yahy laakiin intii faraha badnaed xalay soo gashay ma wada noqonayso ma wada foofayso qaar baa laga reebi qaliilaat almasaarix inta foofi way yartahay markay maqlaan sawta almizhar aabbaha loo garaacayo martida loo garaacayo oo lagu soo dhoweynayo geela markuu maqlo baalka la garaacayo asagii baa wuxuu ogaan in la gowrici doono geeli baa sii garanaya marka waa isku ammaani jireen nacam nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam diyaafada iyo martiqaryada ayaa lagu ammaanay ah, markii la imaadeen malaa'igtii oo dad iskaga soo dhigay marka fa jaa'a bicijlin xaniid samiin ayuu u keenay markiiba wasaqawnaa lamanan caanina siiyeen faqulnaa waxaan idhi ogtu akuntad hor waxaad aheed akunta tuxsinu ruqya tufidda miyaa taqaanay faqaala wuxuu yidhi maa raqaytuu ma tufin wax kale ilaa bifataxati alkitaab waxyaala dadka tufi jireenoo dadka maba isku daalin faatixadun baan akhriyay buu yidhi qaala faqultu waxaan idhi laa tuxarikuuha ha ka dhaqaajinina adhiga meeshiisaas ha qaybinina xataa naatiya anabiya sala allahu aleyh waaalih wasalam ilaa nabiga ooga tagno fa aatayna nabiga calayh salaam aan u nimid fadakarnaa dalika lahu arrinkii baan u sheegnay faqaala wuxuu yidhi maa kaana yudriihi maxaa ogeysiiyey abu saciid annahaa faatixatu lkitaab suuratu alfaatixa ruqya inay tahay mid isku tufo aqsimuu qaybiya waa ruqyo waadna asiibteene wadribuu ii yeela oo ii qadara lii aniga bisahmin qayb macakum micina sahmi uu dara sihaamta xoolahan qayb uu dara buu nabig alayh isalaatu wasalaam qaala waxaddaanii moxamed bn muhana xaddaana wahb bnu jariir xaddaana hishaam bihada lisnad naxwi hayr annahu qaal faqaama macaha rajulu mina ma kuna aanan ahayn na'bunuhu kuwa u maleeya nadunuhu biruqya wax tufyadoo ku naqaanoon u malayn jirnay inuu yaqaano maba jirinba baaban wuxuu ku saabsan yahay istixbaabi wadci yadihi qofka gacantiisa inuu saaraa fiican calaa mawdici lalami meesha xanuunaysa maca ducaa'i isagoo ducadan soo socota akhrinaya meesha xanuunay buu gacanta saaraya ducadanna waa ku tufaya waa ku akhrinaya xadaanaa abu daahir axmed binu camar waxarmala binu yaxya qaala akhbarana ibn wahmin akhbaranii yunis can ibni shihaabin akhbaranii naafic ibni jubayr bni mudcim can cuثmaan bin abi alcaas athaqafi anahu shakaa wuxuu u sheegtay xanuun ilaa rasuulilah nabiga calayh salaam buu wuxuu u sheegtay wajacan xanuun yajiduhu uu ka helaayo fii jasadi jidhkiisa mundu aslama maalintuu soo islaamay laga soo bilaabo wuxuu nabig allow maalintaa soo islaamay laga bilaabo xanuun jidhkayga waa ka bixilaaya xanuun baan dareemayaa faqaala lahu rasuulu llah nabiga calayh salam baa wuxuu ku yidhi dac yadaka cala cala aladii meeshii taalam tata'allam ta'allam ee tata'allam aad ka xanuunsanaysa min jasadi jirkaada jirkaada meeshaad ka xanuunsanaysa gacanta saar waqul waxaad tidhahdaa bismi illaah dheh magaca ilaahay baan barakaysanaya talaata saddex jeer ku celceli bismillaah bismillaah bismillah adoo meeshii gacanta ku haya ku xanuunaysa waqul waxaad tidhahdaa sabca maraad toddoba jeer acuudu billaah ilaahay baan magan gelayaa altaji waataxasan ilaahay baan magan gelayaa wa qudratihi qudradiisa iyo daatadiisa ilahay baa magan gelaya min shari maa shay shartiis ajidu aan helaayo min jasadi ilaan hadda jidhkeeda xanuunka aan ka dareemayo waan ilahay ka magangeli kow wa uxaadiru wa min shari maa uxaadiru wa akhaafu fi lmustaqbal waxa darar iyo dhibaato ah ee mustaqbalka ka baqaayana ilahay baan ka magangelaya xanuunka hadda hayo ee igu dhegalayahayo iyo waxa aan ka cabsanayaba ilahay baan ka magangelaya acuudu waxaan magan gelayaa bilaahi wa qudratii baan magan gelaya min shari maa shay shartiis iyo dararkiis iyo alamkii iyo xanuunkiis an ajidu hadda jidhka ka helaayoon dareemaayo wa uxaadiru wa min shari maa shay shartii uxaadiru aan ka digtoonaayo oo aan ka cabsanayo yani akhaafu weeyaan aan ka baqaayo ah, ka cabsanayo wey baabu tacawud marka sidaas dheh toddoba jeer weeyaan saddex jeeroo bismi illaahiya iyo toddoba jeer oo intaa weeyaan waa cilaaj waa ibi iyo daawo iyo dhakhtarin nabawi ah rasuulkeena calayhi salaam uu nagu tawjiihinayo wey ilaahay subxaana wa tacaala magaciisa in la cuskado asaga la magan galo laga maaratay ducaysto xanuunada iyo jirada kuwo kalena waa jiraan marka kuwa dadka lagu tufo iyo kuwa laysku tufo intaba waa leeyihiin midka dadka lagu tufana waa qaar baan soo marayba waxaa ka mid a xadiidkii sunanka uu nabiga alay salaam uu yidhi qof jiran qofkii booqdo oo ku akhriya as'al اllaha alcadiim raba alcarshi alcadiim an yashfiika toddoba jeer waa bogsanayaa hadduuna tiisi gelin tiisi haddayna gelin oo wakhtigiisa uuna dhammaanin waa ku bogsanaya nabiga alayh isalatu wasalaam toddoba jeer can niyatin wa ikhlaas wa tifl niyad iyo qalbi xaadira la rabaa ikhlaas leh oo tadaruc leh oo ilaahay subxaanahu watacaala qalbiga lagu hayo oo haddana lagu tufo lagu tufaa la aadaab baa jirta dayib qofka hadduu xanuunsanaya asaga gacantaysa saari qof kaloo xanuunsanna waan soo marray inuu gacanta nabiga saa u saari jiray sala allahu alay waali wasalam dabcan dee wixii kuu bannaan inaad gacanta saarto wey naaga ajanabiga gacan ma saaraysa ma saaraysa naaga ajanabiga gacanta ma saaraysa dayib waxaa jirtaa mid carruurta lagu tufo ama cayuunta iyo isha carruurta inay ku dhacdo lagu tufo uciidukumaa waa kii dhihi jiray nabiga xasan iyo xusein ibraahim iyo ismaaciil iyo eh, isxaaq sida aabbihiin ugu tufi jire o kale waa kii dhahay nabi alay slam uciidukumaa bikalimaati illaahi taamaati min kulli shaydaanin wahaama wa min kulli caynin laama middaana waa isha iyo xirsixidhka caruurta iyo ilmaha marka intuu labista u baxo lagu way fiican tahay ayib baabu tacawud wuxuu ku saabsan yahay in la magan galo ilaahay min lwaswasa ay min waswasati shaydaan shaydaanka waswasadiisa laga magan galo fi salaati salaada gudaheeda uu kuu waswaasinayo salaadda gudaheeda shaydaanka waswaaskiisa in ilahi laga magan galo xadaana yaxya bnu khalafin albahiliy qaala xadaana cabdulacla can saciid bnu iyaas aljurayri can abilcalaa ninka la yidhaahdo waa noo imaan doonanta yaziid ibnu cabdilaahi ibnu shakiir ayaa la yidhahdaa alcaamiri can abilcalaa magaciisa imaan doona ana cuثmaan bin abilcaasim radia allahu canhu ata nabiya sala اllahu alيyh ali wasalam nabigu u yimid faqaala wuxuu yidhi cumaan yaa rasuula rasuulallow ina shaydaana shaydaan qad xaala wuxuu kala dhex baynii aniga iyo bayna salaatii salaadaydi tabaad tukadaan la ahay aniga salaaduuna kala dhex iyaaka nacbudu iyaaka nastaciin iyo bisinkii iyo faatixadii iyo rukuucdii iyo sujuuddii buu ku fadhiisanaya qofba meel buu u gelayaa shaydaanka marka salaadda laga hadlaayo qofba meel loo fadhiistaa aniga salaaddii kala dhex si aan u tukadaan la ma saddex baa tukatay ma afar baa tukatay wa qiraa'atii aniga iyo qiradaydii buuna kala dhex galay yalbisuhaa waa iskaga kaydarayaa calaya korkayga yalbisuhaa waa iskaga kaydara ilbaas yakhliduhaa waa iskaga kaydarayaa faqaala rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam wuxuu yidhi daaka shaydaanu kaa waa shaydaan yuqaalu lahu la yidhahdo magaciisa khinzab shaydaan khinzab la yidhahdo wey waa midka noocaas ah ee takhasuska kuleh sidii dadka loo waswaasay salaadda loo gafiyo magacaasaa loo bixiyaa khinzab baa la dhahaa fa idaa axsastahu markaad dareento inuu ku soo galay fatacawad biاllahi ilaahay ka magangal minhu shartiisa shaydaankaasi wadfultuf calaa yasaarika bidixdaada alaaa saddex jeer saddex jeer baad cadhuuf bidixdaada u tufaysaa haddii kuu suuroobo weeyaan haddii kale waa neef yar oon qofka bidix kaa saaran waxba gaarayna wey u tuf taxqiiran waihaanatan waayo sid la yasaayo shaydaankaa la yasaaya bidix marka cadhuufta loo tufaayo shaydaanka baad yasaysaa marka shaydaankii isweynaynaya ee lahaa waxbaan kala tuurayaa cadhuuf haddiiba lagu tufay waa baaba'ay sakaar buu noqday waa la xaqiraya qaala wuxuu yidhi fafacaltu dalik sidii baan yeelay faadhab allaahu canii ilahay waa iga tagsiiyey sidii baan yeelayo waswaas dambe oo salaadayda ku saabsan oo dhan ilahay waa iga qaaday subxaana wa tacaala qaala xadaana muxamed bn muana xadaana salim bn nuuxa waxadaana abubakr bn abi shayba qala xadaana abu usama kilaahumaa can ljurayri saciid bn iyaas aljurayri can abi lcalaa cabdullahi bn yaziid bn shakiir can cuثmaan bn abi lcaasin anahu ata nabiya sala allah alيh wasalam nabigu uu yimi fadakara bimilihi walam yadkur fi xadiidi salim bn nuux ثalaaثa waxadaanii moxamed bn raafic qala xadaana cabdالrazaq qaala akhbarana sufyaan aلthawri ibnu saciid ibn masruuq aلthawri sheekha labaad buu saddexaad buu dhacaa mararka qaar can saciid اljurayri ibnu cuyayna sheekha labaad buu u badan yahay can saciid اljurayri qala xadaana yaziid bn cabdillahi bn shakiir can cuثmaan bn abi lcaasi thaqafi qaal qultu waxaan idhi ya rasuul allah uma dakara bimili xadiidihi baabun wuxuu ku saabsan yahay likulli daa'in dawaa qaacida kuliya likulli daa'in dawaa cudur kasta daawu leh cudurkaa daawo ma leh wax la yihahda ma jirto waxaa weeyaan marka la lehay daawo ma leh biictibaari ضacfi اlinsaani wa cilmihi yani qilata cilmi اlinsaan wa dacfi baaritaanka insaanka iyo tajaarubta insaanka bini aadamka iyo waxa tabartiisii meeshay dhaafin weyday baa laga hadlayaa laakiin cinda allah cudur aan daawo ma jirto cuduran daawo lahayn ma laha walidaalika arkaysa iktishaafaadka iyo baaritaanka iyo tajaarubta mid laga quustayba waadamba la helayaa waadan baa la helayaa oo ilaahay waafajinaya dadkii qaarna waxaa weeyaan ilaahay hadda waa la la'yahay aidiska oo kale ya cudurka aidiska la yidhaahdo nasal allah asalama alcaafiya inkastood moodaba baryahan waxaan waxu ahaa wax uun suuqa lasoo gelinaya u maleyne waxbaa ku jir jira baa la socotay waxaan xasuusanaa sagaashameeyadii iyo two thousand wixii uun ka horreeyey adduunka ediska sheekeyntiiba haysatay soo ma garaysaan ya tallaabada qaadaba aidis aidis aidis aidis baa lagu hen jira hay-adda socota iyo gurubka socda iyo siminaarada socda iyo dhaqaalaha la qaybinaaya maa yatacallaqu biaidis akhlaaqdii wax isbedelay male inay kasii dartay mooyeen inay kasii dartay mooyeen warkiisana hadda waa yaraaday waa jiraa laakiin kolley mashaariic bay ahayd mashruuca asagaa waa laga ilbaxay haddana mashruuc kalaa la samaynayaa oo lagu maaratay suuq leh ayaa la sameyn mar waxaa bilowday gudniin haddana ayaa bilowday gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga gudniinka fircooni ayaduna waxay ahayd oohinta orgey ka weyn bay aheedoo waxay ahayd kelimatu xaqin yuraadu biha albaatil kelimo xaqoo baatil loola jeeday ahayd gudniinka fircooniga ma aheen warku ma aheen ee wuxuu ahaa sunnadii iyo dariiqii sharciga ahaa iyo khitaankii iyo gudmadii sharcigeed ayaa laga tegaayo laga tagsiiyo oo laga bixiyo oo meesha laga saaro ayuu ahaa walidaalika markii dambe way caddaysteen ean la taabaninba calaa kulli xaal wararkaas way socdeen hadda ma aqaan wax suuqa ku jira hadda hay-adaha maxaa u badan oy ka shaqeeyaan ya ya karona karona isaga wax yar buu ahaayoo ilaahay waaban bandhaafin dhibkiise kaa balaayo wuxuu ahaa dad ku habsadeye oo jiray laakiin wax kale hadda kolley shaqo kala socota shaqalaan la-aan ma aha shaqadu way badan tahay wax insaani oo aadamaha iyo gargaar bini aadam waa jira oon la inkirayni iyo ixsaan wax laakiin fara badan baa jira oo dhibaato ah oo la wado oo la faafinaayo ribo la faafiyaa iyo darooga la faafiyaa iyo macaasi iyo fisqi iyo zine iyo gurubyo meelo laiskugu geeya la faafiyaa iyo kulley walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tatabica millatum wawaduu low takfuruun inaad gaaloobaan bay kulley gaaladu jecesha ma fadhiyaan lama fadhiyo intaas shaqaa jirta baaritaan baa jira hadba dhaan baa laga gelaya hadba dhin baa hawsha loo gagadinaya shaqadu way socotaa xisbu shaydaan werigii shaqadiisa u wadayaa muslimiinta iyo ducaadda iyo islaamkuna mar walba baraarug baa la rabaa iyo ka warhayn waxa kayd iyo dhagar ah ee cadowga ay maleegayaan waa in lagu maad lagu baraarugo laba qodob bayna aad u tarkiisiyaan cadowgu dadka yar ee da'yarta ee soo kacaaya iyo haweenka labadaasi aad culays u saaraan ah labadaasna weli waad arkaysaa akhlaaqiyaadka dhallinyaradeenna culayska lagu hayo iyo waxyaalaha loo qurxinaayo wax badan baa jira marka waa in baraarugu lalahaado oo dhallinyarada laga warhayo meel kasta oo joognaba xaafadaha masaajidda dugsiyaha liqaa'aad iyo kulamo shirar siminaaro wax badan in la sameeyaa la rabaa oo dacwada wasaaisheeda iyo qaabka dadka loo gaarsiiyo dacwadu waxa weeyaan way fara tahay way fara tahay ayib likulli daa'in dawaa wa istixbaabi tadaawi in la isdaaweeya way wanaagsan tahay istixbaabi tadaawi isdaaweyntuna waa arrin fiican oo inaad tidhaahdo daawadan ilahay baan tala saarano isma daaweynayo sax maaha tawakulku waa caqiido waa ictimaad ilahay cuskanayso ood og tahay dur iyo nafci xaggiisa inu ka haday laakiin asbaarta asbaabta waynaad la imaataa bale waajib inay noqotaa dhici karta qofka isagoo heli kara daawadii inuu iska diido khatar baa laga yaaba inuu ku geliyo naftiisa walaa tulqu baydiikum ila tahriibka xadaana haarun bnu macruuf abu daahir axmed bnu ciisa qaaluu xadaana ibnu wahbin ahbaranii camr wahw bnu xaariin can cabdirabbi ibnu saciid can abi zubayr can jaabir can rasuuli illahi sala allah aleh wasalam oo nabigu qaala wuxuu yidhi likulli daa'in dawaa cudur kasta daawuu leeyahay faidaa usiiba dawaa'u daa cudurkan daawadiisa haddii la asiibo beri'a waa bogsanaya qofka aw bara'a waa bogsanaya biidni illahi caza wajal ilankiis daawadan ayadaa in la helo munaasabadii meeshay ku habbooneedna la dhigo qadarkeedii iyo wakhtigeedii iyo qaababkeedii hadday iswaafaqaan ilahi waa ku bogsinayaa subxaanahu wa tacaala naam alqaadi ciyaad wuxuu leeyahay axaadiistan waxaa laga qaadanayaa inay dembiga iyo isdhakhtariddu ay tahay shay mustaxaba waxaana lagu radinayaa man ankara tadaawi min qulaati suufiya buu leehay dadka diiday in laisdaaweeyo oo suufiyada kuwooda xadgudbay ah ee anagu ilahay baan tala saaranaynaa wuxuu ilahay noo qoray kollaba waaye meenno waxaa ma aha in qadarka latala qadarka lama daliishado qadarka markuu kugu dhaco ayaa la dhahaa inaa lilah wa inaa raajicuun ilahay baa ii qoray laakiin inaad marka hore daliishato tiraa wuxuu ilahay ii qodaray maa heli halkaasaan fadhini ya reer ma yeelanaayo xoolo ma tabcanaayo isma daaweynaayo qadarkaan ka war sugi sax maaha ina asamaa laa tumtiru dahaba cirki dahab kaaga soo daadan maayo waa inaad dhaqaaq samaysa qaala xadaanii haaruun bnu macruuf wa abu ahir qaala xadaana abn bin abarina camr ana bukayra xadaahu ana caasim bn cumar bn qataadata xadaahu ana jaabir bn cabdillahi caada almuqanac almuqanac ataabici nin taabicia ah weeyaan muqanacan ayuu booqday waxaa booqanaya ninka la yidhaahdo <clears throat> jaabir ninka uu booqanayana waa nin taabiciya ah uma qaala wuxuu yidhi jaabir baa dhahaya laa abraxu ka zuuri maayo meeshaan dhaafi maayo xataa <clears throat> taxtajima ilaa iska toobto ilaa aad iska toobto kaa tegi maayo buu yidhi fa innii samictu rasuula allah nabiga calayh salam baa maqlo yaquulu leh ina fiihi toobinka waxaa ku jira shifaan daawo daawa ku sugan oo qofka markii la toobaayo ama dhiig xumaaday oo meeshan ayadaa ku jira in laga soo saaro ama dhiig oo ku fara badan qofka in laga yareeyo u baahan labadaba daawo weeyaan min afdali maa dawaaikum wey saas nabig ala sl adis maniis waxyaalaha isku daaweeyey ina min afdali maa tadaawaytum bi eh, waa ka ka hadlaaya nabiga alay salaam eh, shardatu mixjam wakayatu binnaar aw lacdatu binnaar washarbata casal wa anhaa ummatii can ilkayd marka daawaa ku sugan in lastoobo way fiican tahay qaala xadaana nas bn caliy aljahbami qaala xadaana abi caliy اljahdami qaala xadaana cabdالraxmaan bn sulaymaan can caasim bn cumar bn qataada qaala jaana waxaa noo yimid jaabir bn cabdilah <clears throat> fii ahlina reerka anagu noogu yimid warajulu waxaal rajulu nina yashtaki uu sheeganayo xanuun khuraaja nabaro nabaro iyo barar baa ku yaala biya isaga oo mase jiraaxan iyo dhaawac booga iyo nabara ka soo daatay ninkaasoo gurigii jiifa ayuu noo yimid jaabir bn cabdilah faqaala wuxuu yidhi maa tashtaki maxaad ka sheeganaysaa xaggeed ku xanuunaya qaala wuxuu yidhi khuraajun bi waxbaa iga soo baatoo iga soo baxay qad shaqa calaya waana idhibaya xanuun baan la joogi lahay faqaala wuxuu yidhi jaabir yaa wiil wiilyahow wiil meesha jooga ama adoon iitinii bixajaamin orod ii keen toobin ii keen iyo toobinle faqaala lahu wuxuu yidhi ninkii xanuunsanaa maa tasnacu bilxajaam ya abaa cabdillaah abaa cabdilaahi ow toobin maxaad ku falaysaa maxaad ku samaynaysaa qaala wuxuu uriidu waxaan doonayaa an ucalliqa fiihi toobinkii inaan alcalliqa inaan xidho fiihi juraaxii iyo khuraajkii dhaawicii iyo nabarka meesha kaaga yaallo yaan waxaan ku xidhi rabaan ku qaban rabaa mixjaman aaladii iyo qalabkii toobinka mixjamku waa aalaatu lxijaama qalabkii toobinka yaan boogtan iyo nabarkan isagaan saari rabaa oon ku soo qaban kadibna waa la samaynaya waa la yhahda fasdi dalaandal waa lagu qaban haddana mar labaad dhiiggii xumaha la soo saaray iyo wixii ku jira waxaya caruur iyo xanuun iyo jiraah yaan bananka soo saaraynaa buu yidhi qaala wuxuu yidhi ninkii xanuunsanaa wallahi baan ku dhaartay ina dubaaba daqsi yaa la yusiibanii igu istaagay igu degi aw amase yusiibunii thawbu maradii baa itaabani markaasaa fa yu'diinii uu idhibayaa adigu waxaa looda toobin daqsi itaabtay baa i maradayda isaaran baa idanqinaysa wayashuqu waa idhibaya calaya korkayda tooginku waa idhibaya marka daqsi iyo maraba i xanuujine anigana waa maarata fa waa idhibaaya waxaase wayashuqu calaya aniga toominkana waa idhibaya wey yudiinidaa hore waa athawbu wadubaab marka wayashuqu calaya yashuqu calaya alxijaama toominkana waa idhibayaa falamaa raa markuu arkay jaabir tabarumahu kohoshada ninkan min dalika arrinkaa uu kohonayo inuu arrinkaa kohonayo naftiisa ka didayso toobin ah ma toobin baan tabaru hayaa aad u diday markuu arkay qaala wuxuu yidhi jaabir suu u dejiyo u xasiliyo oo ugu sheega ahamiyada iyo faa'idada ay leedahay toobinku xadiidka nabiga calayhi salaam oo qof walba haddii cala samci uu maqlaayo dhegaysanaayo oo qaadan cala ra'si walcayn inii samictu rasuula allah buu yidhi jaabir haddaan ahay nabiga calayh salaatu wasalaam baan maqlay yaquulu asagoo le in kaana fii shayin hadduu shay gudihii ku jiro min adwiyatikum waxyaalaha isku daaweysaana khayrun khayr hadduu ku jiro waxaa isku daaweysaan wax ka midoo khayrna hadduu jiro fa fii shardati maxjam toobinka iyo qalabka toobinka laisku toobay sarsaridiisa wey shardada waa sarsaridda marka hore waa lasoo qaban markuu dhiigga saa usoo kuusto ayaa la sarsari kadib haddana waa lagu celinaya toobinkii dhiiggii baa soo baxaya marka wa fii shardati maxjam toobinka iyo qalabka toobiinka sarsaridiisii weeyaan iyo ikhraaju dami alfaasid dhiigga faasidka oo lasoo saaro aw mase sharbatin min casal ama kabasho malab la kabado isagana daawo weeyaan aw ladcatin binaar ama dab lisku dhajiyo dab laisku dhajiyo nacam nin la yidhaahdo awf binu malik awf binu malik alashjaci awf binu malik alashjaci oo saxaabi ah radia allahu canhu baa xanuunsaday markaase waxay dhaheen alaa nucaalijuk miyaana ku daaweynaynin markaasuu wuxuu yidhi ituunii maaan biyo ii keena buu yidhi faina allaha qaal wanazalnaa min asamaa'i maaan mubaaraka wanazalnaa min asamaa'i maaan mubaaraka waatuunii min casalin faina allaha qaal fiihi shifaaءun linnaas waatuunii min zaytin waa zaytuunkii faina allaha qaala min shajaratin mubaarakatin zaytuuna ya saddexdaa ii keena buu yidhi saddexdii baa loo keenay waa biyo iyo malab iyo zaydka zaytuun ayaa loo keenay uu isku daray fa sharib fa bari'a intuu cabay uu ku bogsaday buluq aayad qur-aankii buu kala soo baxay dadka waxay dad qur-aanka la nool bay ahaayeen qur-aankay la noolaayeen ayib jaabir marka wuxuu yidhi xadiidkaas nabiga alay slam aw sharbati min casal aw ladcatin binaar ama dab laisku dhajiyo ayaa nabiga ka maqa qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi wamaa uxubu ma jecli an agtawiya dabku waa daawo laakiin inaan isku isgubo aniga ma jecli buu leeyahay maxaa yeelay isagii baa wuxuu qabaa nabar xanuun buu qabaa wuxuu qabaa boog isagii baa jaraxaya dhaawac keenaya xanuunkii baa daaweeye marka inta dib loo dhigi karo dib baa loo dhigaya dabka asagu waa kay dhahaan aakhiru dawaa alkey waxa laisku daaweeye waxaa ugu dambeeya waa dab bay dhahaan qaala wuxuu yidhi fajaa bixajaamin markaasuu wuxuu la imaaday xajaamkii iyo toobinihii fasharada waa sarsaray fadahaba canhu maa yajid ninkii xanuunsanaya daqsiga ay daqin lahaa wixii mitadiis la saaray markii laga soo saaray waaba bogsadayba dahaba canhu waxaa ka tegay maa yajid wuxuu helay qaala xaddaana qutayba bnu saciid qaala xaddaana leytun xaa waxaddaana moxamed bnu ramxin akhbarana leyt can abi zubayrin can jaabirin ana umma salama istaadanat rasuula allah nabigay idan weydiisatay calayhi salaam fi lxijaamati inay istoobto fa amara nabiyu nabiga calayh salaam baa amray abaa ayba nin la yihahda abu dayba oo mawla oo addoon ahaa an yaxjimaha inuu toobo abu dayba ortoob buu yidhi qaala xasibtu waxaan u malayn buu leeyahay jaabir xasibtu waxaan u malaynayaa buu leeyahay abu zubayr baa leh annahu jaabir qaala inuu yidhi kaana wuxuu ahaa abu daymaan akhaahaa umu salama walaalkeed min arabaa xagga nuugmada xagga nuugmada walaalo ku ahaayeenoo maxram buu ahaa ow mase hulaaman waa wiil yaroo lam yaxtarimaan weli qaan gaarin haddii dee la dhaho xijaamada haween yaqaanaa yaa joogay haween yaqaana hadday joogaan nin ajanabiga lama ogolo nin ajnabi ah lama ogolo laakiin haddii haween u quma shaqadii la waayo qof kana daruuro ay keento markaasi raggu waa la imaan karaa oo daaweyntii haweenkii la daaweeyey iyo waxaa way samayn karaan waa haween haddii la waayo waayo liannahu daruuraa timid wadaruuratu tubixu lmaxduuraat daruurada waxaa xaaraamtahay xalaal ka dhigtaa laakinaha tuqadaru biqadriha ayadana waa inaan laga boodin qadarkeeda waa inaan waa in la qadariyo qadarkeeda aan la dhaafin inaad tirahdo waa daruura iyo waa dhakhtar oo qofka asagoo baahida loo qabin oo cawradii haweenkii iyo cawradii dhex galo arrintaa khatar aad u weyn weeyaan waana khatar jirta hadda ka hor waan ishaaray khatar jirta wey ka jirta isbitaallada foolxumo ah aad iyo aad u foolxun aad iyo aad foolxun gabdhuhuna ay ka sheegtaan qaala almusanifu raximah llah xadaana yaxya bnu yaxya wabakr bin abi shayba wabu kurayb qaala yaxya walafdu lahu akbarana waqaala alaakharani xadaana abu mucaawiya can ilacmash can abi sufyan dalxa bnu naafic can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaal bacaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam baa wuxuu diray ilaa ubay ubay binu kacab dabiiban buu diray faqadaca minhu cirqaa xidid buu ka gooyey uma kawaahu calayhi cididki meeshiisiibu haddana ayuu gubay bacaa rasuul sal slam ilaa ubay binu kacab dabiiba uma kawaahu calayhi wuxuu ka gubay alcirqu aladii qudic marka ma ninka dhakhtarkaa gooyey mise qaswat laxzaab buu ku dhaawacmay oo xididkii go-ay baa laga soo daaweynayay labadaba waa la yidhi laakiin hadda siyaaqu xadiidka waxaa weeye inuu nabiga alay slam yidhi ora dhakhtarka uta dhakhtarkiina u arkay xidid faasida inuu gooyo kadibna uu dab ku dhajiyo qaala وxadثna cثman بن abi shayba xadثna jrيr xw xadثnي isxaaq بn mansur akhbarna cabdالرaحman akhbarna sufyan kilahuma can اlacmaش bhada اlisnad walam yadkura faqadaca minhu ciqa qala وxadثnي bishr bn khaalid xadثna mxamed yani ibn jacfar can shucbata qaala samictu sulaymaan qaala samictu abaa sufyaan qaala samictu jaabir bn cabdillahi qaala rumiya ubay ubay baa la garay yowma alxasaab calaa agxirihi halbowlaha halbowlaha gacanta laga ganay waa qaswat laxzaab xiid halbowlo oo gacanta ku yaala oo wadnahana wadnahana xidhiir lala weeyaan oo xidiidahoo dhan ba ay iskugu imaadaan halkaasaa yuu kaga dhacay leebkii gaalada marka agxil ayaa la yidhahda magaciisa agxil nacam sida midka oo lugta lugta midka ku yaalana waxaa la dhahaa muxuu ahaa nasa baa la dhahaa nasa cirqu nasa nasa baa la yidhahdaa midka dhabarka ku yaalana abhir abhir baa la dhahaa abhir saasay dhahaan wadnaha isagana ku aroora fakawaahu rasuulu lahi sala allah alay wasalam baa gubay tan inuu nabiga batoos u gubay laakiin waa soo mara dhabiib buu dir xadadana axmed binu yunis qala xadadana zuhayr ibnu mucaawiyata aljucfi qala xadadana abu zubayr maxamed bin sacjaab bn cabdillahi xa waxadadana yaxya bnu yaya qala akhbarana abu khaytamata waa zuhayrkii can abi zubayrin can jaabir bni cabdillahi qaala rumiya sacad binu mucaad sacad binu mucaad baa isagana la ganay lasoo toogtay qaswat laxzaab gaaladii baa soo toogatay fii agxilihi halbowlaha gacanta ayay kaga dhacday qaala faxasamahu nabiyu sala allah alay wasalam baa gubay biyadihi gacantiisa bimishkisin ulbir baal bir ahoo muxuu ahaa waran ahaana yuu dab intuu geliyay ku gubay nabiga alai salaam uma warimad markaasi haddana barartay faxasamahu taani mar labaad buu haddana gubay markii dambena waa kii dee radia allahu canhu markuu gaaladii banu qurayda xukumay ilaahay uu barya yidhi ilaahayow haddii dagaal dambe aanan uuna jirin oo gaalada nagu soo qaadayso taydi ka dhig oo shahiid aan ku dhinto sidiibu ku dhintay markaasuu nabiga calayh salaam wuxuu yidhi ihtaza carshu araxmaan limowti sacd binu mucaad allaha raxmaan carshigiisa wuxuu u ligligtay sacdun maca dhimashadiis radia allahu canhu ardaa ayb qala xadaana axmed bnu saciid bnu skr daarami qala xadaana xabaan bnu hilaal qala xadaana wahayb bnu khaalidin qala xadaana cabdullahi bnu daawuus can abihi daawuus can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala اlah alay slm ixtajaba waa istobay wacda alxajaama ajra ujradiisii buu siiyey wastacad waana san shubay ujradii buu siiyey waxay ka dhigan tahay xijaamadu inay bannaan tahay ujro lagu qaadan karo xalaal ay tahay wastacada isticaadku waxaa weye sacuudku waa sanka oo daawal iskaga shubaa la yihahda qofku inuu tuu saa u saaxdo oo weliba aad u foorriyo barkimiy wax saas oo kale dhabarka iska saaro si fiican isku foorriyo deedna uu sanka iskaga dhibciyo daawo ayaa waxaa la dhahaa sacuud baa la dhahaa sacuud baa la yidhaahdaa ilaa deedna maskaxda ay ku dhowaato ama taabato markaasuu hindhisoonayaao wixii cudur ahaa ku jiray hindhisadu soo raacayaan waxadaana abubakr bin abi shayba wa abu kurayb maxamed bin alcala qaala abubakr xadaana wakiixa qaala abu kurayb wlafdu la abarana wakiic can miscad bn kidaam can camr bn caamir alcansari qaala samictu anas bn malikin yaquul ixtajama rasuulu اllah nabiga calayhi salaam baa istoobay wa kaana laa yadlimu axada ajrah qofna ujradiisa kama dulmin jirin macnaha ujruu siiyey sala allah aleh wasalam walow kaana xaraaman ma acdaah buu dhihi jiray ibn cabaas hadday xaraam tahay toobinku nabiga ujro muu siiyeen qaala xadaana zuhayr bn xarbi wmaxamed bn muhana qaala xadaana yaxya huwa bnu saciid can cubaydlaahi cubaydlahi bn cabdillahi alcumari ahbaranii naafic mawla bna cumara can ibni cumar can inabiy sala allah aleh wasalam qaal alxumaa qandhada min fayxi jahanama jahanama humraheedu ka mid yahay qandhada darame qofka haysa kuleelka kuleelka asaga waa jahanamo kuleelkeedii fabriduuha qaboojiya bilmaa biyo ku qaboojiya qofka markuu aad u qandha daran ay hayso haddii aan la qaboojinin maro qaboow iyo mare biyo lagu saa loo marmarinin waaba waalan karaaba maskaxdaaba ku dhufan karta khatar buu gelayaa marka iska qaboojiya buu nabiga alai وxadثna iبن نmayr qال xadثna abi mحamed بن bشhr xا وxadثna abubكر بن abi shayb xadثna cبdالله بن نmayr ومحamed بن bشhr qال xadثna cubaydاللahi can naafic can iبni cmر can النabiي slى الlaه عalيه وaلiه وsلم qaal ina shidaة الxumى qandhada aadka u daran min fيxi جahanم جahanama afuufkeeda iyo neefteeda bay ka mid tahay faabriduuha bilmaa biyo ku qaboojiya haba ilahay kuma kuleelkeedi qayb ka mida adduunka loo soo saaro nafasun fi sayfi wa nafasun fi shita waa kii yiri rasuulka alayh الsalaam marka in dadka lagu sallido gaaladana cadaab looga dhigo mu'miniintana dembi dhaaf ilahay oga dhigo subxaanahu wa tacaala وxadثnii haaruun بن سacيid اlayliyu qala akhbarana ibn wahbin cabdالlahi qala xadثnii malik بn anas xaw xadثna mxamed بn rafi xadثna ibn abi fudayk mxamed بn ismaaciil qala akhbarana الضaxaaqi can ibni cuثmaan kilahuma can naafic can ibni cumar ana rasuula اllahi salى الlah عalيه wasalam qaala wuxuu nabigu yidhi alxumaa qandhadu min fexi jahannam jahannama afufkeeda iyo neefteediiba ka mid yahay humraheeda fadfiuuha bakhtiya bilmaa biyo ku damiya biyo marmarya qofka wey qala xadثna axmed bn cabdillahi bn اlxakm qala xadثna mxamed bn jacfarin gundar qala xadana shucba xaw xadana haarun bn cabdillahi alxamaal walafdu lah qala xadana rawx bnu cubaadata xadana shucba bn xajaaj can cumar bn maxamed bn zaydin can abihi zaydkaas can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allah alيh waslama qaal alxuma qandhadu min faxi jahanama fadfuha bilma kuqaboojiya qala xadana abubakr bn abi shaybata w abu kurayb qala xadana ibn numayr can hishaam ibni curwata can abi curwa can caaisha ana rasuula allahi sala allahu alيh ali waslama qaal alxuma min faxi jahanama fabriduha bilma biyo ku qaboojiya iyo fadfuha waa isku wada macno bakhtiyo wey kuleelka dabiya qala xadaana isxaaq bn ibrahim abarana khaalid bn xariثin wcabda bn sulayman jamiica an hisham bihadrisa mila qala waxadaana abubakr bn abi shayba qala xadaana cabd bn sulayman can hishaam bn curwata can faadima bint mundir can asma binti abi bakr radi allahu canha anaha asma kaanad waxay tu'ta waxaa loo keeni jiray bilmar'ati lmawcuuka haweenay qandhaysanoo la qandhaysiiyo o qandhahayso fatadcuu waxay u yeehan jirtay u yeedhi jirtay bilmaa biyo ii keeni dhihi jirta qabow fatasubu waxay ku shibi jirtay fii jaybihaa dhunta kaga shibi jirtay jeebka hadda waxaa loola jeeda jeebka naqaana maaha meesha luquntaa ee diraca ah, halkaasay biyaha kaga shubaysaa ilaa xabadka si ay biyihii u gaaraan jeebka waa kaas wa taquulu waxay dhihi jirtay asma ina rasuula allahi sala allah aleyh wasalama qaala wuxuu yidhi abriduuha bilmaa biyo ku qaboojiya kuleelka qandhada wa qaala inahaa min feexi jahanam bay ka ahaatay jahanama eh, eh, humraheedii afuufkeedii qaala xadaana abu kurayb maxamed bn cala xadaana ibnu numer wa abu usama can hishaam bihada lisnaad wa fi xadiidi ibnu numer sabat ilmaa baynaha waxay ku shubi jirtay biyo baynaha gabadha iyo wa bayna jaybiha jaybkeeda luqunta iyo ayada dhexdooday biyo ku shubaysaa si jirka uu gaaro walam yadkur fi xadiidi abi usaama anaha min fayxi jahanama qaala abu axmed wuxuu yidhi abu axmed ninka la yidhaahdo oo moxamed binu ciisa aljaluudi la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay qaala ibraahim wuxuu yidhi ibraahimkana waa ibraahim binu moxamed ibnu ah, sufyaan ibraahim binu moxamed binu sufyaan abu isxaaq anaysaaburi ninkii weeye waa ardaygii raawiyat almu'alif kitaabka ninkii eh, eh, warinayey muslim ka warinaya wey mararka qaar buu dhex gashadaa si uu sanadka caali u noqdo sheekhiisii sheekuu ka warinaya bu isagana yuu ka warinaya si uu sheekhaba ugu marin marka xadaanaa xasan binu bishrin waa sheekhu muslim ayuu markaa yuu ka wariyay can dariiqi muslim dariiq ahayn qaala xadaanaa abu usaama xamaad bi hada isnaad marka ka marka alxasan binu bishri oo sheekhu muslima ibraahim oo ardaygii muslimna sheekh u noqday yaa waxay ka warinayaan wuxuu ka warinayaa ninka la yidhaahdo Eh, abu usama abu usama wuxuuna mutaabaceynayaa ibnu numayr oo cabdullahi ibnu numayra ah. marka halkan musaafaxa isagii sheekhi xadaanaa abu usamata bihada اlisnaad xadaanaa hanaad bnu sariy qaal xadaanaa abu axmed salaam bnu sulaym alxanafi can saciid bni masruuq ibn ajdac an abayata cafwan eh, can saciid bni masruuq waalidu sufyaan sufyaan thawri aabihii weeye saciid bin masruuqan can cabaayata bni rifaacata can jadihi raafic bni khadiij qaala wuxuu yidhi samictu waxaa maqlay rasuula اllahi salى اllahu alيh ali wasalam nabigoo yaquulu leh ina alxumaa qandhada fawrun waa humro iyo kuleel min jahanamo ka ahar jahanamo kuleelkeedii wey oo xoog leh faabriduuha bilmaa biyo iska qaboojiya ayb qaala xadaana abu bakr bn abi shayba wmaxamed bn muhana wmaxamed bn xaatim abubakr bn naafic qaaluu xadaana cabdiraxmaan bn mahdiy can sufyaan athawri can abiihi waa ka abiis abiis waa saciid bn masruuq wey can cabaayata bn rifaacata qaala xadaanii raafic bnu khadiijin qaal samictu rasuula allah sala allahu alay wali wasalam baan maqlo yaquulu leh alxuma min fawri jahanam jahanamo kuleelkeeda ee xoogale buu ka mid yahaye fawrku waa bilowa hubraha hore xoogale faabriduha cankum bilmaa biyo iska qabaji walam yadkur abubakr cankum waqaala qaala akhbarani raafic bnu khadiij bi baabu karaahati atadaawi biladuud waxaa karaahiyaa atadaawi in laisku daaweeyo biladuudi qulaamin qulaamin qofka asaga waxaa cabbi karaa sharoobadiisii iyo daawadiisii iyo laakiin qofka intii laisku qabto daadaanka eh, la qabto in la qulaamiyo waxa weeyaan ma fiicna ma fiicna qof weyn oo garanaya xaaladiisa la socda in la khasba ma fiicna in la khasba ma fiicna ayib maxaa qasabkaas la qasbaayo inuu ku daawoomin baa dhici karta inuu u arkay inan waxaan caafimaadkiisa bayna ku jirin dadka siday u ijtihaadeen u maleeyeen si aan hayn inuu u fahansan yahay marka in qof weyn la khasbo oo daanka la qabto oo la qulaamiya ma fiicna laduud laduud iyo sacuud iyo wajuur yaa jira laduud iyo sacuud iyo wajuur sacuudka waa sanka oo daawo la iskaga shubo laduudkuna waa labada qal mid ka mida ah oo la raaciyo daawadii saa labada kamid looma raaciyo wajuurkuna waa afka bartankiisa oo lagu shubaa la yihahdo wajuur marka haddii la godo iyo haddii la kordhabo sida wuduu iyo waduu oo kale weeye midna waa ficilkii midna waa shayga laftarkiisa xadaثnي mxamed بn xaatim qala xadaثna yaxya bn saciid can sufyan الthawri qala xadaثna musa bn abi caaisha can cubaydiلlah bn cabdالlah cubaydالlah bn cabdillah bn cutba bn mascuud alhudali wey axadu fuqahaai sabca fi casri الtaabiciin laba cubaydilaahi baa jirta oo taabiciina mid waa cubaydillaahi binu cabdillaahi binu xafs binu caasim ibnu cumar bn khadaab oo ninka inta badan naafic ka wariya wey naafic buu ka wariyaa midkanna waa cubaydullahi binu cabdillaahi binu cutba bn mascuud alhudali caaisha iyo keyrkeedba waa ka wariyaa iyo cabdullahi bn mascuud keen laftig marka waa fuqaha sabcnin ka mid ah wey qaalad waxay tihi ladadnaa rasuul allah nabiga calayhi salaatu wasalaam baan qulaaminay fii maradihi jiradiisii jiradiisii baan daawinta soo qaadnay baan isagoo iga daaya gacanta ishaaraya ayaa ku shubnay xoog fa ashaara wuxuu ishaaray anlaa taladuunii hay qulaaminina hay ugu shubina iga daaya faqulnaa waxaan idhi karaahiyatu iyo karaahiyata labada waa la ciraabi karaa karaahiyata almariidi ama huwa karaahiyatu lmariidi mariidka e, muxuu aha nacidiisa lidawaa'i daawada uu naco waa qofka jiran daawana ceebkiise ha ka dhegaysanina iga daayada qof jiran asagoo xanuunsan haddana daawada waa dhacaya oo iga daaya buu dhahaya dantiisana ku jirta tii oo kale weeyaan haka yeelina ama yafcalu dalika wuxuu saa u samaynaya oo yushiiru lana dalika wuxuuna u ishaaraya karaahiyat almariid lidawa falama afaaqa markuu nabigu uu soo miyiirsaday waa la qulaamiyey cala kulli xaal xoog ba loo sheegtay kadib buu nabiga alayh salaam tabartiisa aad u daciifsaneed waa yar suulay waa soo miyiirsaday qaala wuxuu yidhi laa yabqa axadun qof yuunan ku baaqi noqonin minkum idinkeena igmida guriga ilaa ludda hala qulaamiyo amarka nabiga lama diidi karo markii hore way isagay u maslaxadiisay ka arkaayeen laakiin middan hadda waxba weeyaan way garteen inuu amar yahay nabiga calayi salaam ka ahaaday tii hore waxay u ta'wiiliyeen wuxuu saa u leeyahay daawadu necab laa yabqa axadun minkum ilaa ludda hala qulaamiyo hayru lcabaas cabaas mooyeene oo nabiga adeerkii ah fa inahu cabaas lam yashhadkum qulaaminta gadaal buu ka yimid lam yashhadkum inama soo xaadirin markii la qulaaminayo isaga ma joogin inta kale rag iyo haweenka hala markaasaa la qulaamiyey mid walbaba intii la qabtay taa macnaheeda waxaa weeyaan intiqaam uu nabigu aargoosanayo ma aha ee waa ta'diib limukhalafatihim amrahu sala allah alay wasalam amarkii nabiga ay khilaafeen ayaa lagu edbinayaa ee asaga maaragtay ma aha kaana laa yantaqimu linafsihi calayhi salaam ma aargoosan jirin laakiin maadaamuu nabigu waxaa sameynin yidhi inay ogolaadaan oo maqlaan bay aheede khilaafka ay la imaadeen baa lagu taxsiinaya baabu wuxuu ku saabsan yahay atadaawi bilcuudi ilhindiy cuudulhindiga baalka la yidhahdo wahuwa lkustu kusti oo kaafa iyo qustu qustuna waa la yidhaahdaa baxri iyo hindi buu u qaybsamaa in laisku daaweeyo daawooyin badan buu leeyahy tobadaba daawo ayuu soo orortay qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi wa abu bakr bin abi shayba wacamru naaqid wasuhayr bnu xarb wa min abi cumar walafdi lizuhayr qaala yaxya akbarana waqaala aakharuun xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata can zuhriy can cubayd illahi bn cabdillaah can ummi qays binti mixsin ukhti cukaasha bn mixsin cukaasho binu muxsen walaashiis ninkii jannada loogu bishaareeyey sabaqa kabiha cukaasha la caanbaxay mamaahdaasi walaashiis oo muqays layihahdaa nabiga u timid calayh salaam qaalad waxay tihi dakhaltu biibnin lii wiil yaroon dhalay ayaan calaa rasuuli nabiga calayhi salaam oola soo galay lam yakuni idacaama aan weli cunto cunin suu nabiga u barakeeyo fa baala calayhi nabigu ku kaadiyeyba dhabtii hadduu nabiga saartayba waa ku kaadiyey fa dacaa bimaan biyuu u yeedhay fa farashahu wuxuu ku rusheeyey meeshii biyihii kaadidii meesheedii ilma yar ah hawdhacday cunto cun hadduu waa laba sana aan dhaafin biyaa lagu shubayaa meeshii dhaqitaan kale uma baahno qaalad gabadhaa waxay tihi intaa kitaabu dahaara iyo xagga u raacsan yahaye waa kan qaalad waxay tihi wadakhaltu calayhi bibnii wiilka aan dhalay baan ula galay nabigu qad aclaqtu anoo ka gooyey calayhi korkiisa min alcudra samboor samboorka wax la jabiyo wey sanka iyo halka dhabxalagana waa laga jabiyaa sankana waa intii la geliyo wax lagu xidho lagu xeeyo yaa lagu xurbiyaa dhiig madow baa ka imaano waa bogsanay kuleeyihiin khatarna waa keeni karaa ogow waana xanuun badan yaha waa dhib weeyaan marka ayada samboor ka jabisay min alcadrati faqaala wuxuu yidhi nabigu calaama maxaa tadkarna aad u xanuujinaysaan awlaadda maarata u jabinaysaan awlaadukum carruurtiina bihada hada ha bi hada alqad goyntan noocanee sidana eed goynaysaan meesha hiribka ee bararay ee aad ciddidiinba la gelaysaan maxaa saa u yeelaysaan calaama maxaad tadkarna waxaa muujinaysaan u jaraysaan awlaadakum carruurtiinna bi hada alcilaaq goyntan ayada ahayd goyseen maxaad ugu samaynaysaan calaykum haddaad rabtaan samboor iyo wax saas oo kale xasaasiyada iska daaweysaan calaykum bi hada alcuudulhindiy cuudulhindiga isticmaala inti zaytuuni wax lagu daro yaa laisku dhibcinaya fa ina fiihi waxaaba ku sugan sabcata ashfiya toddoba daawaa ku jirta bui nabiga alai salaam toddoba daawo toddoba cudur buu daawo u yahay minhaa waxaa ka mid a ah daatuljanbi cudurka daatuljanbiga leeyahay of wareenka of wareenka iyo tbda iyo waxyaalaha feeraha ku saabsan iyo cudurrada tanafusiga halkaasuu daawo u yahay yuscadu min alcadra samboorkana sankaa la yskaga dhibciyaa qofka samboorka qabana iyadana waa lagu tifqiyaa saliideedii saytuuni wax saas oo kale inti lagu qoyo wayuladu waxaa lagu qulaamiyaa min daatuljambi cudurka daatuljambiga ee xabadka ku dhacana afkaa la yskaga shubaa qofka hadduu ogada dhin mare وxadثnي xmل بن yaحyى qال أخبرnا بن وهب أخبرnي يuنس بن يزيد بن شهاب أخبره قال أخبرnي عبيد الله بن عبد الله بن cتبة بن مسعوud الهذلي axad fuqahaai sabca fi casri taabiciin an uma qays binti mixson radia allahu canha wa kaanat min almuhaajiraati alwal gabdhihii hore ee soo hijrooday kamid ahayd allatii haweenkii weliba baayacna rasuul allah nabiga baycada iyo heshiiska inay diinta iyo halgankeeda iyo ilaalinta shareecada heshiis kula galay nabiga calayhi salaam wahiya gabadhaasna ukhtu cukaasha binu mixsan ninkii caanka ahaa ee cukaasha binu mixsin ahaa axadda bani asadi binu khusayma ahaa qowskaa ka dhashay ayay walaala ahaayeen qaala wuxuu yidhi akhbaratnii annaha atat rasuula allah gabadhaa laga soo sheekeeyey ee umu muxsina waxay maaragtay u tagtay biibnin laha wiilay dhashay ayay nabiga u geysay calayhi salaatu wasalaam lam yabluq aan weli gaadhin an yaakula inuu cunaa dacaama raashin naas iyo caano mooyaan aan cunto gaadhin waqad aclaqat waxay goysay calayhi min alcudra sanboor qaala yunas wuxuu yidhi aclaqat macnaheedu waxaa weeye khamazat waxay qandhuufatay oo meesha ayada ciddida ku fujisay samboorkii nabarkii iyo boogtii iyo muxuu ah bararkii fa hiya takhaafu waxay ka baqaysay an takuuna bihi cudra waxaan inuu yahay sanboor bay ka baqaysayoo saasay deena khamsi ku samaysay jaritaan qaalad waxay tihi faqaala rasuulullah nabiga alai salam wuxuu yidhi calaama maxaad tadqarna waxaa nuujinaysaan u goynaysaan awlaadakunna carruurtiina bihada aliclaaq goynta noocan cididaa calaykum bihada alcuudulhindi cuudulhindi bay isticmaala yacni wuxuu ujeeda bilkusti kustulhindi qustina waa la fa ina fiihi sabcata ashfiya minha waxaa ka mida ah daat ah, cudurkaasi daat la yihahda dhinaca ku dhaca ayaa ka mida qaala cubaydullah waa kuwii umaleeyeen nabiga markay qulaaminayeen cudurkaasay oga baqaayeen oo u maleynaya inuu hayo nabiga mana haynin weliga daaya ma hayee suntii baa nabiga wadnaha yaa jartay khaybar saddex sano ka hor ay gaashii zaynaba bintalxaarideed ay sumaysay waa kaa soo maray marka taasi u maleynaya nabigana waa oga daayuu yidhi qaala cubaydullahi wa akhbaratnii ana ibnahaa wiilkeedii daak wiilkaa asaga ahee nabiga ay ula imaatay ee samboolka lagala hadlay baala inuu ku kaadiyo bay ii sheegtay fii xajiri rasuuliillaah dhabti nabiga calayhi salaatu wasalaam fadaca rasuulu llahi sal slam bima biyuu u yeedhay fanadaxahu wuxuu ku firdhiyey o ku shubay calaa bawlihi kaadidii ayo maca alghalaba meeshii kaadida ay gaadha biyaha waa inay gaarhaan firfirdhin yar oo korkaamaha waa in lagu shubo nadxi baa la walam yaqsiluu asla rashmaha biyaha waa inay meeshii gaarhaan walam yaqsiluu asla masa dhaqin dhaqitaan xafuujin iyo moroojin iyo dhaqitaan iyo cayntiaan e, waxaas ma ma laha sida dadka waaweyn iyo haweenkii baabu tadaawi bilxabati sawda wuxuu ku saabsan yahay in laisku daaweeyo xabatu sawda xabatu sawda macruuf walxamdu lilah waa la yaqaanaa iyadoo midhaa la arag iyadoo saliida la arag anwaac bay leedahay anwaac bay leedahay kala duwan mid saliid ahaan baa laisku mariyaa midna waabaa la kabadaa nacam meelaha hadda markaad tagto waddamada carabta way kala qaadayaan midda midda laismarinaayo iyo midda la kabanaayo baabu tadaawi bilxabati sawda xabaddan madow iyadana waa la isku daaweeyaa xadaana mujarab weeyaan oo aad bay u fiican tahay waxyaalaha maaragtay weliba tanafusiga way u fiican tahay waxay kaloo u fiican tahay nabarada banaanka kore nabarada kore ee qofka ku yaalla haddaynan jaraaxa iyo dhaawac ayna ahayn oo dhacaan ayna lahayn dhacaan haddayna lahayn korka waa laga mariyaa laakiin sanka qudhihiisa waad arkaysaa dadka shubaayo waxba dhibaataan arkeena ku hindhisi indhaha iyo dhegaha oma fiicna xasaba ma tajaarib dhagaha weliba khatar weeye marka waa daawo laakiin waa in wasfigeedii iyo qaabkii loo isticmaali lahaa iyo meelihii loo isticmaali lahaa waa inaad garanayso daawooyinka qaar waxaad maqlaysaa khaasun bilamaakin alkhaarija alkhaarija oo muxuu ahaa dhanka khaarij jirka intiisa khaarijka looma ogolo daakhilka iyo meelaha hoose ayaad arkaysaa marka waa in kolley waxaa weeyaan waxay leedahay tajaarub badan baa lagu gaaray iyo qaabka loo isticmaalo waxbaa qaarna way ka sheegeen axaadiistu qaala xaddaana maxamed bnu rumxi bnu muhaajirin qaala akhbarana layd can uqayl bni khaalidin can ibn shihaab aلzuhri qaala abu salm bn cabdiraxman wa saciid bn musayib ana abaa hurayrata akhbarahumaa labada taabiciye oo abu salama iyo saciidu u warramay annahu samica rasuula allah inuu nabiga ka maqlay abu hurayra sala allahu aleyh waali wasalam nabigo yaquul isagoo leh ina fi lxabati sawdaa xabatu sawdadan shifaaan daawaa ku sugan min kulli daa cudur kasta ila saama geerida mooyeene assaamu saamkuna almowtu waa geerida waalxabatu sawdaa ashuuniis weeyaan xabatuusawda waa naqaanaa shuuniis waa baqriin ayib marka cudurka geeri lama daaweyn karo lakiin wax kasta daawo u tahay si loo isticmaalaba si loo loo istiqdaamaba dabcan wax walba oo daawo ah kayfiye iyo muwaasafaad buu leeyahay wasf qaab loo isticmaalo waa inay jirto kamiyada iyo kayfiyada inta qadarka laga isticmaali iyo qaabka loo isticmaali inaad waa in tajaarib lagu sameeyo abaqaad iska sahlan wa jirta alxamdulillah oo la garanayo qaala waxadaanii abu daahir xarmala qaala akhbarana ibn wahb akhbarana yuunus can ibni shihaab can saciid ibn musayb can abi hurayra can nabi sala allah alay ali wasalam qoladan axshaabta iyo ka shaqaysa ee arbal way garanayaan xaw xadana abu bin abi shayba wacamr bn wazayr bin xarbi wa ibn abi cumara maxamed bn yaxya alcadani qaluu xadaana sufyaan ibn cuyayna taxa waxadaana cabd bnu xumaydin akhbarana cabdrazaq akhbarana macmar xa وxadaثna cabdالlah bn cabdiرaحman adarmi akhbarana abulyaman akhbarana shucayb kulhm can الzuhri can abi slmة bn cabdiرaحman can abi hurayra can الnabiy slى اllah alيه ali waslm bmil xadiiثi cuqayl wfi xadiiثi sufyan wayunus alxabaةu sawda walam yaqul shunis kumayna fasir وxadaثna yaxya bn ayuba wqutayba bn saciidi wbn xujrin cali bn xujrin qaluu xadaثna ismaaciil huwa bn jacfar can اlcalaa bn cabdiرaحman bn yacquub can abi abiso cabdiرaحman bn yacquuba can abi hurayrata cabdilxaan bn saqr radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay waali wasalam qaal maa min daa'ir cudur ma jiro ilaa fi lxabati sawda xabatu sawdada minhu cudurkaasi shifaaun daawa ayaa ku jirta laga helaya ila saama geeri cudur ma leh cafwan ila saama geeri daawo ma leh saam waa almowt waan soo marray alayka saama kay dhahayeen marka lawaa geeri wax daawaa waa loo waayey waxay dhahaan soomaalidu cudur geeri og waxay dhaheen cudur geeri og iyo gaajo guri og iyo gardarro garab og midna ma ma baxaan midna ma baxaan saas dhahaan marka qofka xanuunkiisa haddii ay tiisi tahay wax kasta oo cilaaj iyo daawo iyo adibaa mutakhasisya laiskugu keeno waxaa weeyaan kakacid ma leh baabu talbiina labaniyadii buu ku saabsan yahay mujimatun waxay adkaysaa lifawaadilmariid qofka jiran qalbigiisay adkaysaa talbiinadu talbiinadu waa shurbad daqiiq cad oo la shiiday oo shurbada malabna lagu daray ayaa labaniye la yidhaahdaa qofka xanuunsan ee mariidkee cunto adag qaadan karin ee xanuunkiisi ee usii dheer tahay nafaqadarri iyo gaajo uuna cuntadiina la cuni karin ayay u fiican tahay qofka xasiinka ee murugsan ee dad ka dhintay iyo murug iyo tacsi darteeda wax la cuni waaye oohin ka dhammaatay asaguna waxaabay u taraysaa oo qalbigay u qaboojinaysaa oo waxa weeyaan nafaqay u noqon xaddaana cabdilmalik binu shucayb bnu leyhi bnu sacdin qaala xadaana abi can jaddi xadaana cuqayr bnu khaalidin can ibni shihaab zuhri can curwa can caaisha zawji nabiy sala allah alay wasalam annaha kaanad waxay ahayd caaisha idaa maata almayitu hadduu qof meyd dhinto min ahliha qaraabadeeda ka mid hadduu dhinto faijtamaca lidalika annisaau haweenku ay ku soo aruuraan waad aragta haweenku meeshai geeri ka dhacdo way soo tuuranayaan way isku imaanayaan shaqo weyn ma qabtaan oo qabri ma qodaan laakiin waxay un ayrto tif ka soo siirayaan meesha bay iskugu imaanayaan markay haween dhan isku imaadaan kuwii laga dhintay kuwo kaleba uma tafaraqna ay kala tagaan haweenkii ilaa ahlaha ehelkeediiyo wakhaasata dadkii gaarka ahaa ee meydka uu ka dhintay mooyaane intii kale ay kala tagaan amarad waxay amri jirtay bimurma dheri in dabka la saaro min talbiinatin labaniyad ah fadubikhad markaasaa la karin jiray labaniyad fadubikhad baashan maaragtay oo sida maxay dhahaan kabsar muxuaa macays bahal budo oo intii la qooyo farajeerka lageeyey la cuno muxuu aha kastar ya custom castar castarkaas wey oo kale wey labinyada noocaasoo kale wey wax saasoo kalea wey ayib amara biburmati min talbiinati fadubiqat ah, waa wax budo oo la macaanayn oo uma sunica hariidun haddana waxaa la kelin jiray hariid hariidku waa waa bur la dubay yani khubsi iyo kibis weeyaan deen intii la googooyo maraq laga badinaya kaasa waxaa la dhahaa jabaatigii oo bar lagu bixiyey fa subat italbiina baa waxaa lagu shubayaa calayha cala hariid uma qaalad waxay dhihi jirtay kulna minha cuna cuna bay dhihi jirtay fainii samictu rasuul allah nabiga calayhi salam baa maqlo yaquulu leh atalbiinatu labaniyadu mujimatun waxay xoojisaa oo nashaad gelisaa lifuwaadi lmariidi qofka jiran qalbigiisa ayay xoog iyo nashaad gelisaa tudhibu waxay tagsiisaa bacda alxusni murugta qaar ka midana way tagsiisaa qofka haddii walbahaar ah iyo gaajo iskugu darmato waa jambareeraya waa rafaadaya marka waa kacayaayoo inuu maaratay walbahaar ula jifaa loo malayni gaajaa u daran oo usii maaratay lasii dhaweynaysa baabu tadaawi bisaqyi casal iskaga dar baabkan malabka cabidiisa isu daaweeye xadadana maxamed bn muhana wmaxamed bn bashaar walafd bn muhana qaala xadaana maxamed bn jacfar xadaana shucba qataada can abi lmutawakil caliy bni daawuud annaaji can abi saciidin alkhudri radi allahu canhu qaal ja'a rajulu nin baa u yimid ila nabiyi nabiga calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yidhi ina akhii walaalkay istadlaqa badna waa shumayaa baclashaa furantay waa shumayaa faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi asqih casalan malab cabsii fasaqaahu waa waraabiyey malabkii uma jaa'ahu waa u yimid faqaal inii saqaytu waan waraabiyey casalan malab falam yaziidhu uma kornin ilaa istidlaaqan waa shuban buu ka sii qaaday faqaala lahu alaaa mara saddex jeer buu ku celiyey saddex jeer yuu yidhi waraabi malabka sii uma ja'a araabica marka afraad buu yimid isaga markii horeba wuxuu raba inuu ka istaago maana haddee malabkan shaquu qabanaya marka hore waa inuu wixii qashinkaa saaro oo muxuu ahaa jiradii iyo bacteriya caloosh marka kadib ay caafimaadka uma ja'a araabic mar afaraad buu yimid faqaala asqii casala malab sii faqaala laqad saqaytuhu waraabiyay oo waraabiyay oo falam yazidhu ooma ziyaadin malabkii cabitaankiisii ila sidraaqan shuban buu ka sii qaaday faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi sadaqa allah ilaahay run buu sheegay wakadaba badnu akhiik walaalkaa calooshiisana been bay sheegtaye waraabi ha ku celi fasaqaahu fabala waa bogsaday marka inuu fiihi shifaaun linnaas malabka inuu daawo yahay oo uu ilahay baa qur-aanka ku cadday shifaa inuu yahay daawo yahay marka inuu ilmihii qofka calooshiisa ku daawoobi waayo waxaa weeyaan weli waxaa ku jirtaa inaa xalkeedii iyo wakhtigeedii la gaarin marka kuwoodu weeyaan waxadaaniihi camr bnu zuraara akhbarana cabdulwahaab athaqafi can ibni cadaane can saciidin ibn abi caruuba can qataada ibni dicaama asaduusi alakmah can abi lmutawakil naaji can ibni daawuud can abi saciidin اkdri sacd bn malik cmr bn zurarata qaala abarana cabdاlwahaab yani ibn caطa can saciidi can qataada can abi mutawakli naaji cali bn dawud can abi saciid اkudri radi allahu canhu ana rajula nin yaata nabiya nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam faqaala wuxuu yihi ina akhii walaalkay cariba badnuhu calooshiisii baa fasahaday cariba yani waa fasada badnuhu calooshiia fasahaday oo waa shumaya faqaala lahu asqii casalan malabsii bimacnaa xadiidi shucba saqi baa la rabaa cabitaan Eh, wax yaroo laleefo maaha cabid waa laga badinaya marka waa ku daawoobaya biidni اllahi subxaanaه wa tacala wallahu aclam wbilahi towfiq salى اllah wslm alى nabiyina mxamed